wacan wanaagsan saaxiibayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ogaal markale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal oo barqanimo isniina taarikh waxay ku haseysan tahay bisha sebtembar sanada qodobada dugaal ku doontaan waxaa kamid mid ah ciidamada huwanta ee xooga dalka iyo kuwa taraawiishta galmudug iyo kuwa deegaanka oo lasoo warinayo inay markaa u dhow yihiin inay qabsadaan deegaanka camaare ee gobolka mudug oo ah deegaanka hiliya ee gobolka mudug haatan al-shabaab kaga sugan yihiin waxaad kaloo maqli doontaan shadaalada dhexe weli waxaa la warinayaa in markaa ay jiraan xubin shabaaba ah oo lagu hareereeyey qaybo ka mid ah jiinka wabiga waxaad kaloo dhegaysan doontaan shirka gole ammaanka ee qaramada midoobay oo niyo ka furmi doona waxyaabaa looga hadlayo iyo muhiimadda uu leeyahay qodobadaasi kuwa nagu soo kordha aya degeysan doontaan markale kusoo dhawaada ogaal <clears throat> waxaad furhayd barnaamijka ogaal raadiyaha noo furabal waxaadna naga dhegaysanaysaa mawjada dherarkeedu yahay ever megahartis war raadiyaha magicii oo magaciisa maxaa ka rabtaa mawjad wanaagsan buu degay muxuu kaga duwan yahay mawjadaha kale siddeed siddeedu gee waa lix iyo tobane lix iyo toban halka iyo lixdana isku gee <clears throat> toddobo <clears throat> toddobada maalmood bay dhegaysuu ku leeyahay u yahay knn e qeybaha hore ee barnaamijka ogaalyan mudugana aynu ku bilaabnay wararka naga soo gaaraya qeybo kamida ah galmudug gaar ahaan gobolka mudug waxay ku warmayaan in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa deegaanku ay markaa dadaal ugu jiraan sidii ay u gaari lahaayeen deegaano horleh oo ay ku sugan yihiin shabaabku waxaa kamida ah deegaanka camaara oo lasoo wariyey wararka qaran ay sheegeen in shabaabku ka baxeen oo markaa ciidamada dowladdu la qorsheynayo in saacadaha soo socda markaa ay gudaha u galaan waxaynu la xiriirnay xubno ka mid ah saraakiisha ciidamada iyo sidoo kale wakiil wareedkeena balse maayna suuro gelin inaynu helno oo aynu markaa wax ka weydiino wixii warar ay kusoo kordhana wararkeena iyo barnaamijyadeena soo socda ayaad ku maqli doontaan haddii alla idmo dhinaca kalena gobolka shabeelaha dhexe haddii aynu eegno iyana weli waxaa lasoo warinayaa markaa in xubno shabaab ah ay ku go-doosan yihiin qeybo kamid ah deegaanada gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan deegaano u dhow degmada mahadaay ee gobolkaasi waxaana markaa la sheegayaa in xilli weliba la filan karo dagaal dhexmara shabaabka iyo ciidamada deegaanka iyo kuwa dowladda maalmihii u dambeeyey duqeymo xoogan ayay diyaaradaha soomaaliya taageero ku garaacayeen deegaano kamid ah gobolka shabeellaha dhexe oo la aaminsan yahay in xubno badan oo shabaab ay isku urursanayeen kuwaasi oo doonaya inay u tallaabaan deegaano kale si ay markaa weeraro kaga fuliyaan mid kamid ah macawisleyda dadka deegaanka ayay ka eenan la hadashay waxna ka weydiisay bal arinta iyo waxyaabihii u dambeeyay waa mahadsan tahay walaale deegaanada jinka webiga ee gobolada shabeelada dhexe iyo xaduudka hiiraan ayay howlgaladu ka socdaan howlgaladu hadda waxa ay ka soconayaan waa inta udhexaysa deegmada maaday iyo deegaanka la yidhahdo cali fool dheere ee gobolka shabeelada dhexe halkaas oo khawaarijtu ay kasoo tallaabeen webiga jiinkii jiinka kasoo tallaabeen oo dhinaca bari usoo gudbeen marka waxay ku jiraan dhul ah oo lamagalaan ah oo hawd ah marka halkaasi waxaa ka socota saacadii lasoo dhaafay duqeyn ayaa ka socotay ciidamada hmm. deegaankuna waa gelayaan iyo kuwa milatariga soomaaliya ay hogaaminayaan saraakiisha milatariga labadan gobol ciidamada hmm. deegaanka ee macawisleyda labada gobol oo isgarabsanayana waa ay joogaan hmm. haddana waxay ku sugan yihiin deegaanada hadda xalifool leere iyo sidoo kale maaday iyo deegaanka la yidhahdo caraag ay ciidamada deegaanka ku yihiin ka intaas waxaa la yidhahdaa hadda dagaalku uu ka socdo nimanka cadawga ay ku jiraan waxaa la yidhahdaa ciidciidka jembilow ciidamada deegaankuna ciidciidka jembilow kainta la yidhahdo waa ay ku hareereysan yihiin diyaaradaha dowladda soomaaliya iyo kuwa caalamka ee wax duqeeyana halkaasi waa ay joogaan marka godad ayay dhulka hoostiisa ka qoteen halkaasay ku jiraan ilaa iidankiisna waa lasoo afjari doonaa warka siday wax uga socdaan marka deegaanada ciidamadu ay ku sugan yihiin hadda deegaanka deegaanadu waa deegaano nabdoon wax dhibaataa kama jiraan dadka deegaanka hubkooday wataan hadday naqa lahaayeen bulshada qaybahooda kala duwan labada gobol hiiraan iyo shabeelada dhexe dadka jooga si wanaagsan oo hiil walaalnimo ay isugu soo gurmadeen deegaanka califooleeda isla joogaan degmada mahada ay isla joogaan waxayna ku hareereysan yihiin kayntaas la yidhaahdo jen bilow oo cadowga uu ku jiro marka haddii eh, diyaaradaha eh, duqeynta halkaasi ka wada iyo saraakiisha howlgallada hogaaminaysa ay amar ku bixiyaan in la galo na waa la gelayaa eh, shalay gelinkii hore waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada deegaanka iyo kooxdaas marka dagaalkaas wuxuu socday in ka badan saacad ciidamada deegaankuna dib ay uga soo baxaan halkaasna duqeyn ayaa ka socota xalay ilaa iyo habeen hore ilaa iyo shalay hmm. eh, goortii ay noqoto oo camar lagu siiya ciidanka deegaanka iyo kuwa dawladdu inay galaan hmm. waa warka ugu wanaagsanna waxau soo bixi doonaa marka howlgalkaasaan kusoo guuleysano oo hubka ka gurubsano waayahay maxaa khasaarahood gaarsiiseen marka kooxdii halkaas ku sugneed waa mahadsantaha walaale eh, khasaare horta hadda khasaarahan shaaci karno ma jiro oo anagu dagaalkii aan la galnay wax khasaaraa nagama soo gaarin hmm. eh, halkii ayaga dhankoodana warka ma hayno fariisimi ay ku sugnaayeenna kama saarin oo waa geeda hoostood juq ah oo aan la geli karin hmm. laba irdood kis eh, biliya eh, kaliya ayaa laga geli karaa labadii irdoodna difaac ay kaga jiraan halkaas waa halka la isku fara marka marka khasaare aan gaarsiinay anagu hadda ma sheegi karno hase yeeshee duqaymuhu waxyeelo xoogan ay u geysteen nimanka halkaas ku jira waa niman kor u dhaafaya shan boqol marka ilaahay idankiis dhulka anakaa iskale oo ayagu ma lahan marka sidii aan ugu soo afjarnay deegaanka iji dagaaladii ka dhacaya bili lasoo dhaafay ayaan usoo afjari doonaa marka howlgalku soo afjarmo ayaana waraysi buuxa bixin karnaa jiirbilow bal waxaa lagu dagaalamayay shalay daraad ilaa iyo maanta deegaan noocee ah weeyaan deegaankan waa mahadsantaa walaale qofka maha eh, maha jooga ayaa gara kale meesha la yidhaahdo jembiley waa dhul beera ah oo kayn ah ma ahan magaalo magaalo eh, waxaa waaye magaalada califool dheere oo tuulo ah iyo sidoo kale degmada mahaday ayuu u dhexeeyaa waa dhil dhul oo kayn ah waxaad eh, halkaas jembiley la yidhaahdo marta wadada isku xirta magaalooyinka mahaday iyo jalaloqsi ilaa califool dheere iyo aadan yabaal ilaa muqokori ilaa jowhar balcad muqdisho marka kayntaas waa dhul biyo mareen ah hadda gaadiidka dagaalma geli karo waxaa kaliya ciidamada lugta ayay ku galayaan gaadiidkuna kayntaas ayuu ku dhawaanayaa hase kaynta ma geli karo waa dhul diiqa ah oo fatahadii ay hadda ka laabatay marka jembiley waa dhul kayn ah oo aan la soo geli karin oo meelo kooban oo laga galada kaliya oo aan meeshii la arka laga soo geli karin oo xir ah waaye marka eh, jembilow xaaladeeda waa saas waxaa la yidhahda deegaankaas qeybleedka eh, jembilow waa meel baadiya oo iska magaca laho oo juq ah oo kayn ah oo hawd ah marka eh, waaw waxaa waa dhiibmiirato kayntaas ku jirta oo hawdkaas hoy ka yeelata waayo dhulka hoostiisa ku jira sidii baalihii waana kasoo bixi doonaa hadii ilaa mid ka mid ah dadka deegaanka oo ee gobolka shabeellada dhexe kula dagaalamaya al-shabaab ayuu ahaa oo keenan uga warbixinayay muddooyinkii lasoo dhaafay dagaaladii ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe iyo weli dhinacyadu markaa goobaha isku horfadhiyaan dhinaca kalena xildhibaan cabdisalaan dhaban oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ahna xildhibaanka ugu da weyn ee xildhibaanada golaha ayaa waxa ka mid yahay xildhibaanada u bareeray inay markaa tagaan furimaha dagaalka qeybna ka noqdaan dagaalka dhanka al-shabaab xilli ay xusid mudan tahay in dhowaan maalinimadii jimcada ahayd ay ka badbaadeen isaga senatar cabdi xasan cawaale qeybdiid iyo madaxweynaha galmudug axmed axmed cabdikaari qorqoor qarax la doonaya markaa in lagu khaarijiyo oo ay isku dhigeen ciidamada amniga ee galmudug xildhibaan cabdisalaan dhabancad ayaa waxaa markaa uu kasoo muuqday warbaahinta shalay garinkii dambe isagoo tagay deegaanka bacaad weyne ee gobolka mudug oo laga saaray shalay uun al-shabaab waxaana markaa uu tilmaamay in riyadiisa ay ka mid ahayd inuu markaa gobolka mudug wax ka xoreeyo tagana deegaanada la xoreeyo dhiirgelina ciidamada dadka deegaanka iyo sidoo kale kuwa xooga dalka soomaaliyeed iyo kuwa taraawiishta galmudug cabdiraxaan dhabancad wuxuu tilmaamay in dhaawac weyn aanu kasoo gaarin qaraxii dhowaan dhacay saameyntiisa wuxuuna tilmaamay in marnaba ay markaa wax u dhimi doonin dagaalka dhanka al-shabaab waxyaabaha la maleegayo waa kan xildhibaan cabdiraxaan dhabancad horta mahadiilah bay usugnaatay eebbay u sugnaatay waxaan ogaa inta dhaceen oo lagu talagalay aan hadda ka noolnahay dhaawacaygu ma ahan mid ah daran waayo markii hore waa la mooday laakiin anuu waan dareemay inuusan ahayn mid halisa ah. oo markii hadda loo oo aan loo baahnayn in hadda maaragta emergency lagu cararo dee sababo kalena waa iska jireen aan rabin aan yeelo dhanka aniga aqalka ila deganaa ee nabar xum waa aad iyo aad bu uli mar baa ma isli waayo ka dhagax iyo bir iyo jeengadiiley markay korka nooga habsadeen dee dadkiina ay gacmaha aysan cagafyo wadanin aad buu ninkaasi u liitay laakiin aniga alxamdulilaahi nabarada ugu yaali kuwa tara uma eka waa badan yihiin oo de wixii oo dhan baa daatoo dhagaxa dhacaya iyo meelo badan baa wax ka xaganayaan laakiin uma aana arag mid loo baahan yahay inaan diyaaraddii dhaawaca loo soo diray raaco sababa badan oo jira awgood waa ka haray waxaan uga haray haddee waana miyir qabay oo waa socon karay waxaan uga haray hawshii aanu imid oo qabyo ah waan ka xumaa inaan ka tago meeshii aan u soconay oon kusoo talagalnay iyo brobagandada iyo wixii markiiba raadiyo ah, la yidhahdo faafreeb oo markii hadlahayaan maqlay oo leh saasaan hebel yeelnay saasaan yeelnay saasaan yeelnay marka inay beentoo tahay ayaan markhaati uga dhigahay waa saas waa raacay riyadii aan waxuulajeedadii aan u nimid oo haddaan bil iyo tobaneeyo cisho u soo maqnaa waxay ahayd inaan bacad weyne tago inaan bacad weyne tago ilaahayna waa noo rumeeyey oo waan aragnay in bacad weyne aan nabad ku tagnay nin baa naga shahiiday saddex ninna waa dhaawacantay way fududayd xaggaas kalena dee waxa weeye hal nin oo ninkaa dilay guri ku jiray unbaa oksiida wixii kale waa carareen meeshii waan aragnay waa xuruuday waa ku farxay marka aniga waxa waaye mishinkii aanu imid waa ku guulaysanay soomaaliya oo dhanna waa ku guulaysatay waxaanan leeyahay laga fakero in la wada hadlaa fiicnaan lahayd laakiin shabaab hadal waa diideen madaxweynuhu cafis buu fidiyey ciriiriga maanta jira iyo dhibaatada haysata iyo dhulka dhibka ku yaala dhul bannaan oo aan abaari ka jirto oo aan biyo lahayn oo ummadda joogta ah oo u dhalatay hadda ka horna mar waan idhi dadkii u dhashay oo deganaa waa ama ka tegey ama ku sigan inay ka tagaan xoogaa yaroo cariyaad arkaysaa marka nimanka halkaa inta tegey rabaa arigaas inay la cunaan kuwa meesha dhibka ku qaba oo iyagu meesha ku dhaqanayay horena gaadiidkoodii loo qaatay aan aadna loo hiilin ooan xagga dowladda iyo xagga deegaanadii iyo dadkii iyo heladii aysan usoo soo hiilin bacadweyn marka waxaa taariikh bay samaysay dad mujaahidiin ay ahaayeen way ku adkaysteen markii dambena de awood baa loo sheegtay marka dadka soomaalina waa isku wada xiran yahay meesha waa mudug oo alla wada xidid xigaala la yahay marka inaan meeshaas tago oo loo hiiliyo ayaan ku imid marka iyadoo maalmihii libtii dhowdahay unbaan dareensiiyey in haddaan ka tago dhaawicin uusan ahayn mid sakaraad aan ahay inaan goobjoog ka ahado waana ii fushay dhalabtan goobjoog ka noqday marka alxamdulilah waxay noqon doonta maaqa laakiin hadda meeshii waa la xoreeyey aniguna hadda ciidan labisan maahi oo meesha dee degahaya waxaan u nimid waxa weye waa deegaankaygii dadkaanan matalaa waa galmudug waa mudug weliba sii tahay aniguna mudug baan matalaa marka matalaadii aan ku joogay dee iyo hadalkii madaxweynehu dhiirigelinta ahayd oo ahayd nin walba deegaankiisii wuxuu ka qaban karaa ka qabto isaguna uu dee tuutaha u gashada u istaagay haddii lagu raaci waayo muxnuu meelunbaa laga xagal daacinayaa marka inaan qirsanahay inaan matalo eh, mudug xildhibaan qaran aan ahay oo aan matelo unbaan ku imid marka waxtarmadaydu wax kasta ha ahaato waxaan iska qabanayo laakiin hadda waa riyadii baa ii rumowda anugu aan rabay oo insha allah fariintan u diraya waxaa weeye horta sideeda anugu hadde oday soomaaliyeed baan ahay waxaan jeclaan lahaa inaan dadka qofna la dilin maxaa yeelay nimankaanu dadka lagu sallidoo lala dagaalamahayo wixii aan ajnabi ahayn wixii ajnabigii waa gaar waa dadkayg waa caruurtayadii waa walaalahaya waa ilmaadeerradaya waa dhalnay waa u dhaxnaa waxaa rabay oon jeclaan lahaa inay ka faa'iidaystaan afiska loo fidiyey oo u fidiyey eh, madaxweyne xasan sheekh maxamuud waan jeclaa in loo fiyaano xal laga gaaro oo xukunkay wax ku leeyihiin darajo ninkii rabaa waa ku heli karaa dhulkay nala leeyihiin waa la wada leeyahay dhulkan laakiin hadde waa laisku salliday waa un maskax kalaa ku jirta meel bannaan oo aad aragtay oo amaad malayn karto oo bacda oo cidlaa oo abaara oo xataa biyo ceel lagama qudinba dadku barkaday markay waayaan hooyaday soo gataan oo ay ku shubtaan meelaha godadka awad ay qoteen halkaas ninka rabo inuu ku dhinto dadkana ku dilo waan la yaabanahay marka xildhibaan cabdisalaam dhabancad oo kamid ah xildhibaanada golaha shacabka ahna xildhibaanka ugu da ayuu ahaa oo ka hadlayay dhowaan qarxi uu ka badbaaday iyo howlgallada kadhanka al-shabaab ee ka socda gobolka mudug xilli uu furmaha dagaalku sugan yahay iyadoo oo la aaminsan yahay in xildhibaano fara badan oo isaga ka dayar ka dhalinyar sidoo kalena aan weli markaa qayb ka noqon oo aan dib ugu noqon deegaanadoodii iyo goobaha lagu dagaalamayo weli ogaala degeysanaysaan keenan socotaan dhegeystayaal weli ogaala markan haddii aynu eegnana madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski ayaa ku dhawaaqay in ciidamadiisu ay dib u qabsadeen magaalada dhacda bariga wadankaasi ee bakhmuud oo ay markaa la wareegeen waa tuulo ku taala koonfurta waddankaasi ukrein oo ay horey u haysteen ciidamada wadankaasi ruushka waxay shaaciyeen in marka ay ku guuleysteen ciidamadu inay ka saaraan qeybahaasi tuulooyinka ah iyo dhul ballaaranba ciidamada ruushka oo ay muddooyin kale soo dhaafay kula dagaalamayeen sidoo kale ruushka iyo ukrein ayaa la sheegay inay markaa wajihi doonaan marka la eego doodo ku aadan in ukrein ay gudbin doonto maxkamadda dambiyada caalamiga ee caalamkan u gudbin doonto dacwad ka dhanaa ruushka oo ku aadan in markaa xasuuqu ka dhacay bariga wadanka ukraine tan iyo markii duulaan ay ruushku ku galay wadankaasi ukrein sidoo kale waxaa lasoo wariyay in duqeymo ruushku qaadeen ay ku dhinteen dad rayada militariga ruushka ayaa duqeeyey saacadihii lasoo dhaafay deegaano koonfurta wadanka ukrein dhaco ee kharsoon ay kamid tahay sida ay sheegeen saraakiil ka tirsan ciidamada wadankaasi ukrein laba ruux ayaa geeriyootay tiro kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii gantaalo ay haleeleen dhismayaal ay ku jireen dad oo ku yaala gobolka kherson maayarka gobolka alexander procoden ayaa shaaca ka qaaday in markaa dadka dhintay ay ahaayeen dad da-ah labaiyo toban sano jir iyo haweeneyda ayaa ka mid ahaa dadka ku dhintay duqeynta ka dhacday gobolkaasi kherson ruushku waxa uu sheegay sidoo kale in markaa laftirkoodu ay soo rideen diyaarada darooneysa oo ukrain ay lahayd oo qorsheynaya inay markaa duqeymo ka fuliyaan gudaha wadankaasi rushia waxaa faahfaahin kama aysan bixin ukraine marka la eego dhaawaca tiradeeda balse waxay ku sheegeen kaliya uun in dhowr ruux ay dhaawacmeen waxaana markaa tirada dhimashadu ay tahay laba ruux oo ku dhintay duqeymaha ruushku ka fuliyey gudaha wadankaasi ukraine ukrein sidoo kale waxay sheegeen ciidamadoodu inay u suura gashay muddooyinkii lasoo dhaafay inay qabsadaan dhul badan oo markaa kamid ah dhul hore ay ciidamada ruushka u qabsadeen ku-xigeenka wasiirka wasaaradda gaashaandhiga hana malyar ayaa shaaca ka qaadeen kiyef ay qabsatay dhul gaaraya laba kilomitr square oo markaa toddobaadkii lasoo dhaafay maalmahan u dambeeyaba ay ku dagaalamayeen labada ciidan ee ruushka iyo sidoo kale kuwa ukrein waxaa sidoo kale kamid a ah dhulka ay qabsadeen dhul badan oo u dhow magaalada bakhmuud oo aad ay hore ugu dagaalameen ciidamada wadanka ukrein iyo kuwa ruushka intii dagaaladu ay socdeen dhinaca kale ukrein waxay sheegtay inay soo riday diyaarada nuuca aan duuliha layn ee dronska loo yaqaano kuwaasi oo sideed toban gaaraya laguna soo riday marka la eego deegaano kala duwan oo wadanka ukrein kamid a ah kadib markii ay hawada soo galeen xukuumadda kiyev ayaa sheegtay in qalabka difaaca hawada uu soo riday ilaa sideed iyo toban kamid ah nuuca daroniska aan duuliyaha lahayn ay ruushku leeyihiin iyo sidoo kale in la burburiyey in la qabto toddobiiyo gantaal oo kruiska nuuca loo yaqaana ah kuwaasi oo ay ku duqeynayeen magaalooyin kamida wadankaasi ukraine isku dar tirada duqeymaha ee dhacay waa afar sida aynu diiwaan gelinay waxay ka dhaceen qeybo badan oo ukraine kamid ah miclof odesa ayaa kamid ah meelaha la duqeeyey sidoo kale waxaynu soo ridnay sideed iyo toban ka mid ah nuuca darooniska qalabka difaaca ayaa soo riday ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay hay-adda duulista ee ukrein oo iyadu diiwaan gelisay markaa soo riditaanka marka la eego tirada ay sheeganayaan ee marka la eego in lasoo riday diyaaradaha daroniska ee wadanka ruushka laga leeyahay balse duqeynayay gudaha wadankaasi ukrein weli ogaalaad degeysanaysaan keenana waad nagala socotaan markaana dhegeystayaal waxaad ku xubintii bandhiga warbaahinta bulshada qeybka ah barnaamijka ogaal soo dhawaada saaxiibyaal xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadalleynta afar labaatan ka sac qormooyinkii sheekooyinka ay ku dhagaysataan wadajir xubinta waxaa la socodsiinaya hanigo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ifraax axmed xuseen ifraax waxaynu ku bilaabaynaa hadalheynta afar ka saac muddooyinkii ugu dambeeyey aadka iyo aadka loo hadalhayey hadalheynta saacadihii ugu dambeeyey aadka loo hadalhayay waxaa kamid ah xildhibaan cabdisalaam xaaji axmed dhabancad oo ah xildhibaanka ugu da-da weyna golaha shacabka weli waxa uu ka sugan yahay jiidda hore dagaalka wuxuuna ka mid ahaa raggii waxyeelada fudud ka soo gaartay weerarkii toddobaadkii hore ka dhacay deegaanka laasgacmay kadib markii ay qarax lagu weeraray isaga iyo weliba qoorqoor madaxweynaha maamulka galmudug iyo weliba cabdiqaydiide haddaba baraha bulshada waxaa qabsaday sawir laga soo qaaday xildhibaanka isagoo gacanta markaa u duduuban tahay ee gacantiisana dhaawac ay tahay taa ka dhigan in weli uu ka sugan yahay jiidda hore dagaalka sidoo kaleeto dhabancad waxa uu shaaca ka qaaday in weli uu doonayo ujeedadiis ugu weynaa tahay in galmudug uu ka sifeeyo dhammaan al-shabaab ku sugan wuxuu sheegay in haatan ay wanaagsan tahay xaaladiisa sidoo kale tan waxa uu shaaca ka qaaday in waxyar oo dhaawac uu jiro laakiin wuxuu leeyahay nabarada igu yaalo ma aha mid markaasi daran laakiin wuxuu leeyahay dagaalka waan sii wadi doonaa reer galmudugna diyaari ayuu yihiin al-shabaab ay ka sifeeyaan galmudug waa sidaa sheegtay cabdirashiidow sidoo kale waxa uu sheegay xildhibaanka in haatan ay wanaagsan tahay xaaladiisa isla markaana aysan jirin qatar uu hadda wajahayo marka laga reebo nabara yar uu soo gaaray xildhibaanka sawirkiisa ayaana qabsaday baraha bulshada ilaa iyo shalay sidoo kaleet waxyaabaha ugu waaweynaa baraha bulshada qabsaday waxaa ka mid ah in weli uu socdo wejiga labaad waxaanu ognahay in gobolka shabeelaha dhexe muddooyinkii ugu dambeeyey dagaal ay ka socdeen sidoo kale shabeelada hoose sidoo kaleet gobolka hiiraan sidoo kale galmudug muddooyinkii ugu dambeeyey inta badan waxa weeyaan waddanku wuxuu ku jiraa xaalad dagaal iyadoona waxyaabaha ugu weyna tahay in waddanka al-shabaab laga saaro hadalhayn ayaan intaan kusoo gabagabeynana markaa dhankii qormooyinka faatix cabdirashiidow qormada ugu horeysa dhankayga waxaa inagu adag haddii aan bila'aadanna ahay go'aan qaadashada iyo inaan ka shaqaysiino waxaan mustaqbalkeenna ka abuuranaa horumarinta fursadaha hadda jira sida ay doonaanba ha u yaraadaanee adduunka ma jiro cid hoos u dhigi karta qof go'aansaday inuu sare u kaco nafta aadanaha silsilada laguma xidhi karo wax walba waxa ay noqonayaan xusuus ee sii dhigo xusuus wanaagsan ha noqon mid rajo beelaa ee noqon mid hididiila leh guuldarradu waa tallaabada koowaad ee guusha ee ma aha dhammaadka habeen kasta oo mugdi ah waxaa ka dambeeya maalin iftiin badan ugu dambayntii qormadan bixinaya waxaa lagu soo gabagabeeyay haddii aad markasta u joogsato in aad u jawaabto qofka wax kaa sheegay weligaa ma gaaraysid hadafkaaga ha ku mashquulin qof wax kaa sheegay qormadan ee waxaan ka soo xiginay qof baraha bulshada kusoo gala dhigaalka dunida qormada ugu dambeysana waxaa la diyaaraa salmo xasan cabdule waayahay cabdirashiidow qormada ugu dambaysay dhankaygana haddaan soo qabto waa waanada ugu horayso uguna dambayso si fiican u duko salaadaha sujuudaha ku raaxayso naftaada ka adkow intaad awoodo qur-aanka akhri mar kasta ood wakhti hayso alla xus mar kasta iyo meel kasta xumaatada kaa dhacda wanaag raacsii naftaada uu raaxay cafinta haraacraacin dadka qaladaadkooda dantaada ha moogaan danta dadka kalena ha ku digan ee wax u qabo dadkaaga iska ilaali iskudirnimada iyo rufyaan doonimada xumaanta ku bedel wanaag qormadan ayaa waxaa kasoo qaadanay qof baraha bulshada kusoo gala maxamed abshir guud ahaana waa naginta xubintii bandhiga warbaahinta bulshada xubintii bandhiga warbaahinta bulshaad maqlayseen markana shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa la filaya inuu ka furmo magaalada niyooga dalka mareykanka maalinimada beriah waxyaabaha diiradda lagu saari doona waxaa kamid ah in looga hadlo caqabadaha dunida ka jira dagaalka ruushka iyo yukrain dhaqaal xumada dunida ka jira khilaafaayada jira iyo sidoo kale arrimo kale oo fara badan waxyaabaha ugu weyne looga hadlaya waxaa kamid ah sidoo kale musiibooyinkii ka dhacay iyo dhulgariradii dunida gilgilay ee dalalka morocco ay markaa la dhibtootay iyo libiya duufaanadii iyo dabeylihii markaa ku dhuftay ee daniel loo yaqaano iyo dalal badan oo dhaca bariga dhexe aasiya iyo dalal kale oo reer yuruba oo qaarkood ay la daaladhacayaan qabow daran iyo halka dalalka qaarna kuleel uu ka jiro waxyaabahan waxaa u sababa eraleeyahay isbedelka cimilada iyo climate crisis-ka waxa loo yaqaano oo dunida dhibaato ba-an ku haya waxaa la filayaa in new york isugu tagaan in ka badan boqol iyo oo matalaya dalalka caalamka kuwaasi oo markaa iyagu markaa diirada lagu saari doono inay ka qayb galaan sideed iyo waa meertada sideed iyo toddobaatanaad ee shirka jimciyadda qurbaha ka dhexeysa ee ka furmaya magaalada new york doodaha ugu weyn waxa ay furmi doonaan oo markaa la qaadaadhigi doonaa maalinimada beri ah, iyadoo aada markaa isha loogu hayo waxyaabaha ugu muhiimsan ee looga hadli doono shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo shirka jamciyadda qurumaha ka dhexeysa oo guud ahaan ay ka qeybgalayaan hogaamiyaasha caalamka waa fursad ballaaran oo hogaamiyaasha caalamka kusoo gudbin karaan marka la eego dadaaladooda ku aadan waxa dalalkooda u qabsoomay waxyaabaha gaabiska jira caqabadaha haysta iyo sida ay ku xallin karaan waxaynu ku jirnaa xaalad aada u adag sanad weliba waxa u muuqataa in xaaladu marba marka dambeysa ay kasii darayso dunidii waxay u baahan tahay inay markaa la tacaasho caqabadaha jira si loola tacaalo waa inaynu si dhaba ah u shaqeynaa ayuu dhowaan sheegay xogayaha guud ee jimciyadda qurumaha ka dhexeysa antonio guteres kaasi oo warbaahinta la hadlay ficil inaynu sameyno waa waxaa looga baahan yahay hogaamiyaasha dunida dunidu waa inay si dhaba ah u qaadataa waxa jira ayuu sidoo kale hadalkiisa raaciyay waxaa jira doodo aada u weyn oo markaa hareeyey dalalka caalamka shirkii jimciyadda qurmaha ka dhexeysa ee golaha ammaanka ee markaa furmay horaantii bishii sebtembar waxyaabaha aadka isha loogu hayay ee doodaha dhaliya waxaa kamida ah in markaa la dhiso guddi midnimaha oo dunida o ay ku mideysan yihiin oo ka shaqeyn doona soo diyaarinta iyo horumarinta ajendaha labada kun iyo soddonka oo lagu horumarinayo marka la eego guud ahaan dunida kaasi oo ku dhisan in laga shaqeeyo nabadda iyo xasiloonida barwaaqo sooranka horumarka iyo inay dhammaan waxaasi sii jiraan waxaa ugu muhiimsan ee dalalka caalamku ay isla garteen waa in caqabadaha jira xal loo helo sidoo kalena lala tacaalo musiibooyinka iyo cudurada dunida aafeeyey qaar kamida ah dalalka caalamkuna ay la dhibaatoonayaan shirka golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa waxaa isha ku wada haya hogaamiyaasha caalamka iyada oo markaa la filayo in diirada lagu saaro waxyaabaha ugu muhiimsan ee caqabadaha dunida ka jira iyo sida lagu xallin karo waa maxay doorka ay leeyihiin markaa golaha amaanka ama jimciyadda qurumaha ka dhexeysa boqol dal ayaa qeyb ka ah golaha amaanka ah ee qaramada midoobay ama jamciyadda qurmaha ka dhexeysa waxyaabaha ay ka shaqeeyaan waxaa kamid ah ama doorkoodana inay markaa ka hadlaan arrimaha xuquulisaanka sharciyada caalamiga wada shaqeynta dhanka dhaqaalaha arrimaha bulshada dhaqanka waxbarashada caafimaadka iyo arrimo kale awoodoodu waa inay soo saaraan qaraar markaa ama waxyaabo ay ku hagayaan in markaa laga shaqeeyo sidii marka loo meelmeeran lahaa sharciyo wax ku ool ah sida uu dhigayo ahdiga ama jaartarka golaha ammaanka ee qaramada midoobay dalalku waxa ay diiradda saari karaan inay ka hadlaan nabadda caalamka iyo inay sidoo kale muhiimad gaara leedahay in la fiiriyo sida ay tahay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay go-aanada u gaaraan sidoo kale doorka xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxaa kamid ah inay markaa qaraaro soo saari karaan cunaqabateen kusoo ruri karaan dalalka qaar go-aano laga gaari karo markaa waxyaabaha masiiriga ah haddii markaa miiska ay wada fadhiyaan dad matali kara guud ahaan xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay doorka qaramada midoobay waa in markaa mar waliba ay iyadu soo saarto siyaasadaha lagu hagayo dalalka caalamka waana waxa ugu muhiimsan inta badan waxaa la filayaa inay ka qeyb galaan eh, shirkan marka la eego jimciyadda qurmaha ka dhexeysa in ka badan boqol iyo konton hogaamiye oo dalalka caalamka ka mid ah oo inta badan iyagu xaadiri doona waxaa markaa qeyb ka noqon doonaa sida hore loo sheegay thomas grenville danjiraha mareykanka ee u n-ka u qaabilsan waxaa kaloo la filayaa inay ka qeybgeli doonaan madax ay ka mid yihiin madaxweynaha ukraine valadimir zelenski ra-iisul wasaaraha israel benjamin netanyahu iyo xubno kale oo iyagu la filayo inay ka hadli doonaan shirka qaramada midoobay oo uu qeyb ka yahay madaxweynaha dalka mareykanka joe biden wakaalada wararka ee reuters ayaa waxaa iyada soo xiganaysa saraakiil sarsare waxay sheegtay in master zelenski laga yaabo maalinta arbacada inuu ka hadlo shirka qaramada midoobay isagoo oo diiradda saari doona inuu kaga hadlo caqabada haysata dalkiisa ee burburka loo geystay dhaqaale xumada ka jirta ukrein iyo weli dagaalada ka socda sidaasoo kale waxaa soo fadhiisan doona miiska qaramada midoobay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka ruushka sergey lafrof oo isagu markaa qeyb ka noqon doona xubnaha shirka ka qeybgalaya waxaa la filayaa inay xubno badan aanay ka qeybgelin ama hogaamiyaal badan oo kamid ah caalamka inayna shirkan qeyb ka noqon jo biden wuxuu noqon doonaa hogaamiyaha keliya ee la filayo inuu markaa ka qeyb galo shirka golaha ammaanka ama jimciyadda qurumaha ka dhexeysa dalalka kale ee la filayo inaysan ka qeybgelin waxaa kamid ah waa mareykanka shiinaha ruushka faransiiska iyo ingiriiska dalalkan waa dalal kale codka diidmada qeyxan ee loo yaqaano vito powerka weli ogaala degeysanaysaan keenana ad nagal socotaan dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamij olad maqlaysaan markan waxaad ku dhawaataan dhegeystayaal xubintii kalamaan waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afariyo nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiyaa allay leedahay war kalemaanay war mahaysiine kama buuq buuqyanin hadday buuqaane eh. yukrayn iyo ruushka inaan dhexdhexaasho ayaan u socdaaye eh. qofkii iga diida ciddii ka naxaysa hadeerba ha u sheegto eh. intaana dharbaaxin halteesta u dhiibin haddii kale buutin geedkan halla keeno kalamaan ha u sheego waxuu tabanaayo siyaan uga doodno hadduu halli diido xabsiga ha la geeyo waaglana u xil saara siyou ugu geeyo saliid iyo caano eeddii ku timaada siyou ugu doo cawoodo cusmaan ha difaaco cabdillah ha dacweeyoardogonsanaa <laughs> masaarmadii mooradiilikoodo mooro garaabelikoooday eh. war uniba afar iyo labaatan sana inii durduryo ruushka may kajeeyi war madeyo koonfur galbeed wili wejiga labaad kama bilaaban xageed buuqa ugu darsane sayidaati wasaadati warbow maanta macaalamiba warkalmaani waxaa la yidhi eh. ninkii lacagta waayo muddaba shiil iska ahaada eh. oo aan shaqayniniba waa hadal badnaadaaye maxaa lagula yaabaa tolow baahiyaa timid warbow dalab maxaad kula yaabtay qabandibu dalbanahayaa warnimadi waxaa la yidhi hadal intuu ku jiro feerow uu ku qarsoon yahay sida roob qayoodoo malay dibadda keen keenkeenay daljirkuu istaagaa ninkay caraqa naadaahe shir saxaafadeed lagu qabto oo urkacsiyo beenah iyo kulamo roob doonaha ah lagu dhawaaqaahe al-shabaabna waa duul beloo yaab lahoo falane muslim dhaba ah hadii ay yihiin nama kadeedeen war anina gobyay geekii dhegensada la'ag ninkii heesalaafyadiisa gaar weeyaane la'iifu haa ah ninka luuqa seehanaya leelkii haanasleybahaa'e may hayen latin maryaadhaha caadula yaabaysin lugooya iyo laqdaaba lilaahiluuqa u rorge eh. lugooyo iyo laqdaba eh. lilaahiluuqa eh. kugu laray soo lama oran adduunyada beryahan waxa ka dhacay waa mid yaa badane nin waliba wuxuu doono buu soo caalmanayaa midaan xaraf qorayn baa safiir loo cimaamadiye mar mas-uulillah ilaa kulleyba wa iska helayaa war duubas matoor inoo baalalka daara dhibaatuwa ah? maybaka sii darana bilaankiigay liidoy muwaadiniinta ee yuusuf diiriye maxaa soo celiyey sow farmaajo ma raacin war kalamaan bareeg uma qabtaan qayle iyo buuqe ama booda ama dhaca wakhtigu waa isbedelayaa dalabo waxaa kaloon ku leehay ayaa maahan waxaad arke ayaxtaag eeln areeb aha ayaa maahan waxaad arke ayaxtaag eelna reeb aha abduloodan warkadeelka kiinay ludaygurey sagola reebay meerto warbawanibay koxdha hawlhaysaabaa lagu yidhi war wadaniyiinta yuusuf diiriye wadaniyiin dhaba weeye ninna ma raacaan amaanay wadaniyiintu mashar yaree amaaratay ka dhigeen waa la yaabay caadna khawaarijta waa ka ordeenaa layidhi qodqodna kabtay maaragtayaa ka dhacdayaa layidhi bacaadweynena waa lagu galayaa layidhi awalna qaycad iyo wisil iyo xarodheere iyo aaggaasoo dhan waatii laga soo nadiifiyey hadda dumaaye iyo miliqe iyo dabagale iyo waxaa layidhi carcararayn iyagoo dhinaca jawle u sii ambanaya hadda nimankii janab baa lagu soo oodayaa layidhi oo gobolka mudug maanta jawle oo keliyahay uga hareen isagana looga hari maaye waa la juci doonaaha layidhi hadda haye maxaad ka nimanka markiiba waa jabeenay warshiiqowma waxaadna leedahay shabaabkii waxyeellada badnaa weerar lagu qaadiye wejigabaxna way kala kulmeen wiilashii mudug war waxaan ku leeyahay layska dhaci shabaabkii waddada noo liqnaa jiray war culimadii baxdo shiikhii uu weynaa iyadoo dagaal socdo mikrofoonka ugu weynaa masaajidka qabsaday ee yidhi luuqaasay soo mareen jiiradan ay ka laabteen xaafadan ay hoos galeen kaaryoonay dhinac saareen dagaalka inuu hogaaminayaa la sheegay war wadaad isku sheegyadii ilaan wadaadda runhaa loo helay war wadaad ilaahay yaqaanaa dagaal uu hogaaminaya laguma jabo madaxumiya khawaarijtu waan walla weynay eh. khawaarijtu waa ballayseene eh. afkhawaarijka miyaskaqama weydin warqore qaaciis waa la ysla tuuraa ari afkhawaarijtu waa qurbajooga ma gacanteenaa gaarta obo interbolme iyo beeshii laxad aryadhaha samigay cabdullana waxa uu yidhi how eh. dadaa wax quurxaan quursaana qaladna waa uu qiildaayeen dadaa wax quurxaan quursaana qaladna waa uu qiildaayeen waan cabdulla wimaka adigaanu kaa maqalnay bow ninka sheega ma dhaafto war qolada afku khawaariijta Eh. waa duul halaabo shabaab dow ka raadiyo e qalbigay ka doondoonayaan mana dagaalaan war kalamaana xantu inayna bannaanayn miyaadsan ogayn ya waryaak weli khawaarijta xantoodu ma bannaana muslimka xantiisu xaaraanta ee khawaarijtatooda waa xasanaad war shiikhu waxaan xalaal adaan kaa maqlaa war kalamaanay war ma haysaane gobolka shabeellada dhexe degmada mahaday aaggiisa weliba webiga jiinkiisa waxaa mar kale lagu fara saaray nimankii duqayntii maqhribkii ku bilaabatay waxaa layidhi waagaa tax loogu siiyey kadibna waxaa layidhi macawislaydii iyo ciidankiiyaa iskaga gurguurtay meeshii lagu baabi'iyey haraagiyayna sii daba joogaanaa la yidhi hadda ilaahay kuwaas waxa uu baday nama bado aakhire iyo adduunyaba waa ku cadaaban yihiin war nagama buuq badno kuwaas ma noola waxaan dhihi lahaa shabaabkii isbiday xooggii bilaa gortay badheedh barqa ula tageen beekaa'em iyo baasukeyasu wixii baalanbal iyo bayal qabsaday beesha caalamka loo soo bandhigay bagabagabaga allaylehe baga burbureeagabasadeeagahallayleheagawar walle weyna intaas soo belaaya maxaa nimanka uga dabo wadaan haye ma u beernaxdeen afdaboolani waa dahab war ma noo buug yare lamba meel bugda bugda lamba meel ku bugda bugda lamba meel ku bugda ma dheegi jirne war ma difaacaye gafuur duubata iyo indhaa good ku xidhataba gardarooy gardarooy godkaagii goobta lagugu soo galay warha celina waxaan ku darahayaa wax dhambaa gumaadeen ku gabood falaysin wa garsoor ilaahi waxay kaa gudaayaan gashigoodii weeye hadda hadda hadda hadda gurigoodii ba'ay warwar ma haysaana raysul wasaare xamse cabdiaar haddow niyo ka qudbaynayaa mar dhowna cunaqabataynta hubka waa la qaadayaa hadda inta harta waa la isdabadhigayaa dawlad bayaynu leenahay difaacaw way ku filan tahay laadiyaari xooggii libaaxa loogu magacdaray aryadhaha kalamaan goormay dhexdhexaadnimadii ka baxday dhexdhexaadkaay maqawaariyaa dhexdhexaad mudan warba u hadda sidaysu dhaama war hagna hag waay baadilna baadil waay dhatiyo meeli binaawla dega intilmaamu kortaana waayahe ma dhinacaa la safanaysiin wararta khawaariijta waxu hadla male ma af khawaarij baa la asba uurka khawaarij ehelkaaga miya war iska buuqaan anuu waxaan idhi doob miyiga ku noolow talaan ku akhrinayaa waana gelin dhammayato addoon iga qarsoonayn guurna dhaafi may sida haddaad inan la haasawdo waalidkeedna uu kugu dhiboo yarad lagaa qaado adna hawsha gurigiyo dhibkaa lagu naceeyaahe duunyadii la racshiyo waxaad maal u diratoo dhan qanjo waxaad u dhimatayo haddii naaf yar laga waayo inayaabis keligeed cuntaa lagu ganaaxaahe qayladhaanna waa lagu gubaayaysan kuu barane hoogta yaa ku jeedshiyo markaad dhaar u laban laabto been iyo jiray qiil ka dhigataaye ha ka yeelin dhagarteeda waan kaaga digayaa xubintii kalamaan ayaad maqlayseen waxay guni gabagaba wahayd barnaamijka ogaal guud ahaan waa inaga intaa dhegeystayaal barnaamijka ogaal waad kala socoteen karen anigoo cabdicasiis sideed beerada barnaamijka idila socodsiinayay intaan barnaamijkan lamida ku kulmi doona nabadgelyo